alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaa inoogu dembeeyey xadiidka abi dar baa inoogu dembeeyey alaa uhbiruka biaxab alkalaami ila allah ina axab alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdih alimaamu nawowi raximah llah waxa uu yidhi axabu lkalaamka waxaa loo jeedaa axabu kalaami alcabdi addoonku hadalka uu isagu odhanaayo ee uu allah ku xusaayo ee ka allaha agtiisa loogu jecel yahay ayaa laga tilmaamay ee kalaamullaahi ma soo gelayaan oo qur'aankii waa ka fadli badan yahay adkaartan iyadoo bacdi ka midii adkaartan ay ku sugan tahay qur'aanka ay ku sugan tahay adkaarahan soo arooray laa ilaaha ila allah iyo subxaan allah iyo alxamdu lilah yacni qur'aanka markaysa adkaarahaas wax ka midii waa ku yimaadeen laakiin dikriga qur'aanka ah iyo dikriga aan qur'aanka ahayn ee qur'aannimo loo akhrinayn labada waxaa afdal ah min xaysu alaslu marka laga eegaayo qur'aanka fadli badan waa kalaam ullah waa kalaamkii ilaahay weeye laakiin adkaarahan kale uu ruuxu odhanayaa walow lafdigoodu qur'aankaba ha ku soo arooro qaarkoodii iyadu waxa weeye waa dikri uu addoonku la imanaayo oo kalaamkiisii ah yani hadalkiisii ah oo markuu yidhahdo iminka subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar dee waa kalaamu alcabdi marka waxaweye marka laga tilmaamayo biaxabi alkalaami ila allah waa kalaamka addoonka ka ilaahay agtiisa loogu jacaylka badan yahay baa laga tilmaamayo wa ilaa qur'aankii waa ka fadli baday inaad qur'aan akhrido min xaysu alaslu waa ka khayr badan yahay inaad subxaana allahi wa ayaa laakiin itlaaqa caynkaase uu itlaaqay waxaa laga reebayaa mowdica gaarka ah ee uu ku soo arooray dikrigaasi ee si gaara loo yidhi sidaa dhaha oo mowdicii dikri khaasi ku soo arooray in sidaa la yidhaahdo ama salaad gudaheeda ha ahaato ama wakhti aan salaad lagu jirin ee salaadda dabaddeeda marka laga baxay oo kale salaadda ha ahaato ama maraan salaad daba la gelin ha ahaatee awqaaddii markaysagaa dikri makhsuusa laynoo sheegay dikriga makhsuuska in la yidhaahdo afdal ah masalan salaadda marka la tukanayo rukuucdii iyo sujuuddii in qur'aan lagu akhriyo waxaa ka fadli badan adkaaraha soo arooray in la akhriyo qur-aanka waaba la nahiyeyba rukuuc iyo sujuud in lagu akhriyo marka qur'aanka isagoo afdala ah, haddana mawdica waa laga fadli badan yahay ya waaba la nahiyey in qur'aan la akhriyo fi rukuuc wasujuud ka kaale waqtiga la nahiyey awqaadda kale ee salaada ee aan laynaga reebin qur'aan in la akhriyey hadday tahay wakhtiga atixiyaadka la akhrinaayo fadhiga atixiyaadka loo fadhiyo hadday tahay fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya hadday tahay ictidaalka rukuucda laga toosay yacni waxa weye awqaaddaa in qur'aan la akhriyo iyo adkaaraha soo arooray in la yidhaahdo iyo ducooyinka ayuhuma afdal waxaa fadli badan adkaaraha soo arooray in la yidhaahdo ya ayaa afdala la odhanayaa oo sootii qur-aanka fadli badan waxaa la odhanayaa qur-aanku min xaysu alasli buu ku fadli badan yahaye laakiin shaygii afdalka ahaa xaalaadka qaarkood wax ka afdalsan baa jiri kara yacnii inuu ka afdalsan yahayna waxaa caddaynaayo dikri makhsuusaa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam sidaa uu nebigu sheegayna si ka fadli badan lalama iman karo marka sidii inta laga tago si kale in lala yimaadaa waxay noqonaysaa mid ay noqonaysa aan sax ahayn aan wakhtiyada qaar soo qaadan jiray wa rubbama yacridu lilmasuuqi ma yajcaluhu musaawiyan aw qudima hada la odhan jiray suyuuti alfiyadiisa munaasabadan meelaan ahayn uu kaga hadlay uu kaga hadlayey axaadiista saxiixa ay siday u kala sixa badanta oo uu yidhi waxa axaadiista ugu sixa badan bukhaariiyo muslimkay isku waafaqaan waxa ku xiga ka bukhaari la gaar noqdo waxa ku xiga ka muslim la gaar noqdo waxaa ku xiga shardiga bukhaari iyo muslim ka ku asaxay waxaa ku xiga ka shardiga bukhaari waxaa ku xiga ka shardiga muslim waxaa ku xiga markaysaga culammadu kay saxiixiyeenee shardiga labada sheekh midnaba ku sugnayn maxan wuxuu sheegay toddoba martabo marka sidaasi waa sida asalka ay u kala fadli badan yihin markaasuu haddana wuxuu ka daba keenay wa rubbama lilmafuuqi maa yajcaluhu musaawiyan aw qudima waxaa laga yaabaa kii laga korreeyey oo laga fadliga badnaa inuu u soo darriyo wax ka yeelaya isagu mid musaawi la ah kii afdalka ka ahaa kii asaxa ka ahaa amaba markaysaga uu isagu ka horraynaayo uu ka sixo badanayo marka taasina waxa weeye waa sida asalka ah tanna waxa weeye waa xaalaadka qaarkood sida dhacaysa ma sida dhacaysa marka cala kulli xaal marka la odhanaayo qur'aanka afdal ah waa min xaysu alaslu laakiin awqaadda qaarkood baa dee markaysaga laga fadli badanayaayo shaygii marka waxa si yani dikri makhsuusa la yidhi wakhtigaa dhaha ama adciye makhsuus ah in qur'aan la akhriyo waxaa kaga fadli badan dikrigaa in lala yimaado masalan salaaddii baa laga baxay waa la salaamad naqsada inaad musxaf qaadato qur'aan akhrido iyo inaad adkaarihii soo aruuray akhrido ayuhuma afdal laa shaka inay fadli badan tahay adkaarta soo aroortay inaad akhrido waayo sida nebigu sheegay si ka fadli badan ma helaysid mana keeni kartid sida afdalkii waxay tahay waa sidaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka qur-aanka inuu afdal ahaa afdalu dikri ahaa ya waxa weeye iyadoo uu sidaa ahaa haddana maca daalik mawdican dikriga makhsuuska laynoogu sheegay sidaa dhaha ama sidaa inaad tidhaahdaan marka laynoo fadiilada laynoogu sheegay gaarka ah waxay noqonaysaa iyadu inay muqadam tahay iminka rukuucda qofku markuu rukuucsan yahay inuu marka waxaweye tahliil yidhaahdo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah rukuucdiiyo sujuuddii ku akhriyo iyo inuu tasbiixa akhriyo iyo maa fadli badan yani laa ilaha ila allahu iyo tasbiixda marka hore laa ilaha illa waa fadli badan laakiin mawdican marka laynagu yidhi tasbiixdaa dhaha tasbiixdaa in la yidhahdaa afdala waxaynu ku soo jirnay kitaabu ladkaar baynu ku soo jirnay dikriga sharciga laynoogu sheegay waa in allah lagu xusaa shay aan markaysaga marka laynoo sheegin in ilaahay lagu xuso adkaar laga yeesho waa inaan laga yeelan ama siiqo aynay soo aroorin in adkaar looga yeesho dadka qaarkood waxyaalo bidca ah ayay dikri ka yeelanayaan maan sharciga ku soo aroorin yani ix ah iyo ahi iyo waxyaalo la miday markaysaa rabbi doonaya inay ku xusaan ama xadray xadraynayaan ay dikri ula baxeen ashyaada noocaasi dikri sharciga maaha yani dikriga waa in nusuustii adilada laga qaataa wax sharciga ku sugan oo nabiga lagala kulmay calayhi salaatu wasalaam u ahaadaa laakin wixii marka bidco ah walow dikriba dadku hawla baxaan qaarkoodii ma noqonayso dikri ilaahay la xusayo noqon mayso man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ya saas wakada lafdiga marka aan dikrinimo u soo aroorin in lagu celceliyo oo dikri ahaan ilaahay loogu xuso isaguna waa saasi lehay maalan dadka qaarkood waxay samaynayaan marka isim keli ah aan waxba la raacin bay ku celcelinayaan oo waxa weeye marka allah allah allah allah allah allah allah ayay boqolaal ka saarayaan boqolaal goor bay odhanayaan hadday doonaan ya mana soo aroorin nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu idhi adkaaraha ilaahay ku xusaysaan allaha ku celcelisaan yani markaa ku dara lama odhan dhammaan adkaarta soo aroortay waa jumal mufiida ah, waa jumlooyin wax faa'iidaynaya waa kalaam waa kalaam mufiid ah markaa saas aawadeed yacni markaa siiqadaa in lagu dikriyo oo lagu celceliyo oo tobnaan goor iyo boqolaal goor la yidhaahdo adilo uma hayno adilo uma hayno waxay ula baxeen dadka qaarkood dikru lkhaasa waxay yidhaheen laa ilaaha ila allah waa dikru lcaama waa dadweynaha iyo markaysaa markaa yani caammada dikrigooda dikrulkhaasatina waa maxay waa inaad allah allah allah allah allah allah allah allah ku celcelisaa admaarata waa sii wadayno waxay yidhahdeen huwa waa dikru khaasati alkhaasa ya dadka xulkaa kuwa laga sii xuray iyagana dikrigoodu waxa weeye huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa ya marka loo nidaynayana waxaa odhana yahu yahu yahu yahu ya yani waxa weeye waxyaalahaasi ma aha markaysaga mid yani sharciya ma adilana male waa waxay cindiyaadkooda kala yimaadeen markaa weeye kalaam mufiidana maaha hadda mufiid maaha looma jeedo lafdigani macna waa laga garanaya waxaa laga hadlayaa faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha ya mid baa is yidhi markaysa markaa dee raddi waxaad tidhahdaa waa mufiido yacni isimku waa wixii marka waxa weeye macno faa'iidaynaya yacni fii nafsihii ka faa'iidaynaya haddana maca dalika aan zaman ku tacalluqin marka say u odhanayaan isimkan marka allah in la yidhaahdaa ama huwa la yidhaahdaa mufiid maaha war faa'idada laga hadlaya tadmuudi maaha ya hadduu doono waa garanaya tajaahul buu samaynaya ma doonaya caamada inuu ku ishkaal geliyo faa'idada laga hadlaya kalaamuna lafdun mufiidun kastaqim mufiidka maxaa loo jeeda waa faa'ida yaxsunu sukuutu calayha waa faa'iido in lagu aamusa ay suuroobi karto oo qofkii aanu markaa is odhanayn talo maxaa la sheegayaa macnaha markaysa markaa laga sheegaya waa maxay ya marka kalaam mufiida ma aha haddii waxa weeye markaysa markaa lafdi keliya ama kelmad keliya lagu celceliyo yani marka kalaam mufiida yani ma noqonayo ma noqonayo dikru lkhaasati dikru khaasati lkhaasati inay tahayna adilo uma hayno wax daliiloo loo hayaa ma jiro nabiguna calayhi salaatu wasalaam siiqadaa ilaahay kuma xusin siiqadaa ilaahay kuma xusin qaarkood waxay uga weecdeen laa ilaaha ila allaahu inay yidhaahdeen waxaan ka baqayaa inaan ku dhinto bayna alnafyi waalisbaat suufiyadii hore ee waaweynaa nin ka mida ah oo la odhan jiray shibli la odhan jiray waa suufiyat alqudaama ya kibaartii ka mid ahaa ayaa lagu yihi laa ilaaha ila allahu maxaad odhan weyda horta allah allah uga celcelisaa markaasuu wuxuu aan doonayaa allah inay qalbiga ku raasukhdaan doonaya kii weydiinaya wuxuu ku yidhi war xujo ka xoog badan baan kaa rabaa niyow markaasuu akhaafu an amuuta bayna alnafyi waalisbaat waxaan ka baqayaa inaan nafyigii isbaatka dhexdooda ku dhinto laa ilaaha markaa idhaahdo ila allahu intaanan gaarin naftu inayga dhacdo ayaan ka baqaya aan khaatimo xumaysto ya oo hadduu qofku markaa doonay laa ilaaha ila allahu inuu yidhaahdo oo ayba dhacdo inuu ku dhinto laa ilaaha ila allahu intaanu gaadhin bayna nafyi walisbaati inuu ku dhinto miyuu khaatimo xumaysanaya maya maxaa haddaa loogu laqimaya markaysaga qofka sakaraadaya laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah ila nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi u laqima kuwiina dhimanaya laa ilaaha ila allah u laqima ma waxay dhici karto inuu ku khaatimo xumaystaa loo laqimaya ta kale nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam wa inama likulli imri'in maa nawaa qof walba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyo hadduu niyeeyey laa ilaaha ila allah oo dhammaystiran inuu yidhaahdo falahu maa nawaa wuxuu niyeeyuu leeyahay ya wuxuu niyeeyey ayuu leeyahy xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi malikin alashcariy radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam alطuhuuru shatru liimaan yacnii tahaaro qaadashada la tahaaro qaataa oo tahaaro lala yimaadaa shatru liimaani waa iimaanka barhkii weeye waa iimaankii qayb ka mida altahuur iyo altuhuur baa kala jira altahuur waa waxa lagu tahaaro qaadanayo ya waanzalna min alsamaai maaan tahuura waa ahirkii mutahirka ah waa shaygii lagu tahaaro qaadanaya tahuur da'da marka la kordhigo waxa weeye waa taahurkii la tahaaro qaadanayo waa masdarkii wey masdarkii wey aلطuhuuru shaطr اliimaan waxaa la mida wuduu iyo waduu haakada walxamdu lilaahi tamla'u lmiisaan walxamdu lilaahi mahadoo dhan baa allah u sugnaatay ama allah baa la gaala mahadda tamla'u waxay buuxinaysaa kelmaddaasi almiisaana miisaankay buuxinaysa miisaanka ayay buuxinaysa wa subxaana allahi walxamdu lilaahi tamla'aani aw tamla'u maa bayna alsamaawaati walard wa subxaana allahi subxaana allah in la tasbiixsadaa walxamdu lilah iyo in allah loo mahadnaqaa xamdi oo dhan allah buu u sugnaaday tamla'aani labaduba waa buuxinayaan aw tamla'u ama mid ahaan baa buuxinaysa maa bayna alsamaawaati waalard waxa cirarkiiyo dhulka u dhaxeeyo oo dhan bay buuxinaysa rawaahu muslim muslim baa saxiixa la tahaaro qaataa inay iimaanka nuski tahay ama qayb ka mida tahay bacdu ahlicilmi iimaanka waxay u fasireen salaada oo waxay yidhaahdeen tahaaradii yacni najaasaadka iyo laga tahaaro qaadanayey waa salaada ka badh waayo salaaddii biduuni tahaara asixi mayso salaaddana iimaan waa la yidhaahdaa wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ilaahay iimaankiinna idinka lumin maayo sabab nusuul bay lahayd waa salaaddii beytulmaqdis loo tukanaayey lixiyo tobanka bilood ama toddobiyo tobanka bilood waa kuwii ku yidhi markii kacbada qibladii laga yeelay oo layidhi xagga kacbada u jeesta ayaa nimankii yuhuudda ay yidhaahdeen salaadda baytulmaqdis u jeesan jirteen iyo tana hadda kacbada u jeesanaysaan maka labada midbaa baatilo ah aan waxba markaa idiin faa'iideyna baatilo ah ya yacni markaa saasay ku yidhahdeen markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina idinka lumin maayo bimacnaa salaadiinna idinka lumin maaye waa idinka sawaabinaya waa idinka ajar siinaya sabab nusuulkaasoo saxiixana waa leedahay marlabaadkana mufasiriintu waa ku ijmaaceen iimaanka in looga jeedo salaada looga jeedo oo ijmaacu lmufasiriin taana waa lagu soo naqliyey marka bacdu ahlicilmi waxay sharu liimaan bimacnaa shatru salaa waa qowl weji labaad wuxuu yahay in la yahay aطuhuuru طahaaro qaadashadu shatr اliimaan waa iimaanka waxa weeye yani markaa barhkii weeye oo waxa weeye iimaanka asalkiisii dee waa markaysa markaa qalbigu u badan yahay furuucdiisina waxa weeye markaa daahirka ayuu markaa soo gaadhaya oo dee waxa weeye asalkiiyo faracuba iimaankay ka mid yihiin marka calaa kulli xaal in ahaaradii marka la yidhaahdo waa iimaankii bay markaysa markaa yani tahay yani marka shatru liimaan ictibaarka bacdi bay lakiin jawaabtaasi xoogaa ma xoog badna bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen tuhuurkan waxaa loo jeedaa altahaaratu min adunuub waata taabiciinta qaarkood yidhaahdeen ahaarada markaysaga biyaha lagu ahaaro qaataa waa wanaagsan tahay laakiin tahaaradii dembiyada laga daahir noqonayo nadiif laga noqonayo dembiyadoo dembiyada la yska ilaalinayay haddii lagu dhacana laga toobad keenayey taana waa lagu xambaaray waa iimaanka marka waxaan yani nuskii weeye walxamdu lilaahi tamla'u lmiisaan alxamdu lilah miisaankay buuxisaa oo waxa weeye marka laga dhigo yani shay la miisaamayo waa buuxinaysaa marka iimaanka iimaanka waa buuxinaysa yacni acmaashi waxaa laga yeelayaa shay miisaan aqbalaya laga yeelaya oo iyagoo marka hore yacni marka carad ah ayaa haddana jismiye loo yeelaya markaasaa la miisaamaya wahaakada bacdi yidhi hawaabkiisa ayaa buuxinaya laakiin sida horea ka fiican oo saxan markaa in lagu fasiro wa subxaana allahi walxamdu lilah labaduba waxay buuxinayaan cirka cirarka iyo dhulka inta udhaxaysa marka shaku min araawi weeyo awdiyo tamla'aani aw tamla'u labada tuuyiluu ka shakiyey yacni riwaayadu kay ahayd yacni shakun min alraawi weeye marka waxa weeye ma majmuucoodaa buuxinayo labadoo laysu geeyo mise mid waliba gaarkeeday u buuxinaysa shakigu halku ka imanaya waa taas weeye tamla'aani haddii la yidhaahdo labadoo isku ladhan inay buuxinaysu daahir ku yahay tamla'u haddii la yidhaahdana waxay u dhici kartaa mid waloo ka midiba gaarkeeday u buuxinaysa maa bayna alsamaawaati waalard halkaana waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay tasbiixda iyo taxmiiddu fadligay leeyihiin ayaa laga qaadanaya subxaana allahi walxamdu lilah yacni fadliga weyne ku jira ayaa laga qaadanaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can sacdi bni abi waqaas radia allahu canhu qaala jaءa acraabiyun ila rasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam sacdi bni abi waqaas waxau ihi jaءa acraabiyun nin reer miyaa yimi ilaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay intii ka ahaatuu u yimi oo faqaala wuxuu uhi callimnii ibar kalaaman aquuluh hadal ibar hadalkaasoo aquuluhu aan idhaahdo jumladu sifa waxay ka tahay kalaamka hadalkaasaan idhaahdo ibar qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane saa dheh waxdahu xaaluu allah keligii yahaybaa xaq lagu caabudaa laa shariika lahu xaalaan wadaaga lahayn allaahu akbar allah baa markaysaga weyn oo cid walba ka weyn kabiira xaaluu weyn yahay wa xaala laazima wajiga fiicani waa in markaa yani xaal loo fasiro xaalkaasina waa xaala laazima weeye waayo mar walba ilaahay waa kabiir mar aanu kabiir ahayn yani horena uma jirin mana jiri doonto walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi mahadoo dhamme allah bay u sugnaatay ama ilaahay baa la gaara kaiiran yani waxa weeye ay xamdan kaiiran xamdi badan wa subxaana allahi rabbi allah baa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ayaa xumaan ka dheer oo ka fog aan wax xumaana ah shaqo ku lahayn xumaanta rabbi laga nasahayaana waa nuqsaanta waa markaysa marka qabaa'ixda waa tashbiiha inuu khalaa'iqda shabaho shabaha marka makhluuqaad inuu leeyahay kullu dalika ilaahay laga nasahayo walaa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim laa xawla ay laa xawla lana wax markaa tab iyo xeeladii nooma sugnaan walaa quwata ay walaa quwata lana wax markaa tamar iyo awood iyo xoogna nooma sugnaan aanu xaraka iyo dhaqdhaqaaq ku samayno ama xasillooni kula nimaadno ama camal iyo odhaah iyo lafdo iyo kelmad iyo ficil aanu ku samayno nooma sugnaan tamar iyo tabtoonna ilaa billaahi ay ilaa biicaanat illaah allahoo nagu kaalmeeye mooye si kale uma samayn karo xaal axwaasha ka mida nooma sugnaan xaal aanu nahay mooyaane multabisiina biicaanat illaah qaar ku dheehan kaalmada ilaahay qaar ku dheehan xaal nahay mooye xaal kale ma awoodno allahaasoo alcasiizi kii haalibkaan laga haalib noqonayn ahaaday allahaasoo alxakiimi kii xikmadda badnaa ee shay waliba halkuu ku habboon yahay dhigaayay ahaaday bacdu ahlicilmi markay fasirayaan waxay ku fasiraan laa xawla lana can macsiyat illah walaa quwata lana cala taacat illaahi ila billah yacni tab iyo xeeladaannu kaga baxsanno macaasida ilaahay iyo xoogaannu ku samayno daacada ilaahay nooma sugnaan kaalmada ilaahay mooyaane laakiin macnahaasi waa macno khaas ah waa macno qaasir ah ya waxaa ka caamnimo badan waxbaba inaanay samayn karin hadday dhaqaaq kasta tahay iyo hadday xasillooni kasta tahay shaynaba inaanay samayn karin ilaa bicaanat illah marka taacaadkiina waa soo gelayaan ashyaada kalena waa soo gelaysa qaala fa haaulaa'i lirabbii ninkii reer miyigaabaa wuxuu ku yidhi fa haaulaa'i lirabbii kelimaadkaasi rabbigay bay u sugnaadeen oo rabbi baa lagu xusayaa oo lagu dhowaanayaa oo lagu ammaanayaa oo lagu keliyeynayaa fama lii aniga maxay ii sugnaaday ya aniga maxay ii sugnaaday iyadoo rabbi lagu xusaayo rabbi ku intifaaci maayo laakiin addoonkaa ku intifaacaya ilaahayna cidna uma baahna wa ghaniyun can alcaalamiin caalamiintoo dhan hani buu ka yahay cidna uma baahna dikriga uu addoonku la imanaayo cibaadada uu la imanaayo xuska uu la imanaayo ammaanta uu la imanaayay allah ammaanayo kullu dalika yantaficu bihi alcabdu walaa yantaficu bihi illaah addoonka ku intifaacaye allah kuma intifaacayo taasi waa arrin markaa waxaan la ogsoon yahay oo yaqiiniya wuxuu markaa u jeedaa ashyaadaasi waxaweeye waa xusun ilaahay aan xusaayo ilaahay ammaanayo weynaynayo oo rabbi marka aan ku xusaayo ku keliyeynayo wax markaa nafci gaari iigu sugnaanayo sawaabka ka ziyaada ah in sawaab laga helayo la geray maxaa ii sugnaaday waa ducadii buu sheegaya ila ashyaadani yacni ducadii ma ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan kuwanba aday ku sugnaadeen laakiin muraadka uu doonaayo ayuu uga jawaabaya qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni warsuqnii i arsaaq rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii markaa la weydiiyo siduu uga jawaabayey siduu uga jawaabayey cilmigana deeqsiga ugu ahaa ninkana wuxuu yihi kalaamaan idhahdo ibar dabeedna wuxuu u sheegay dikriyada ugu fadliga badanee allah lagu xusaayo iyo tawxiidka iyo takbiirtii iyo taxmiiddii iyo tasbiixdii iyo marka waxa weeye atabari min alxawli waalquwa ila biicaanat illah ashyaadaasuu markaa u sheegay ya qur-aanka dabadii dikrigii ugu fadliga badnaa buu u sheegay markaasuu yidhi kelimaadkaasi rabbi bay u sugnaadeen oo bimacnaa lagu ammaanayaaye nafci gaara oo sawaabka ka siyaado ah waxaan ka helaya ii sheeg oo aniga ii sugnaaday dabeedna wuxuu sheegay ducada ducada marka ilaahay la baryayo ducadii waa kala eh, mudan tahay oo duco aakhire iyo adduunyaba qofka anfacaysaa waa ka fiican tahay ducadee adduunye uun ku saabsan dadka qaarkood hadday is yidhahdaan ducaysta waxaa laga yaabaa uun adduunyo uun inay ku ducaystaan ya yacni ubad xoolo oori wanaagsan yacni waxa weeye maal ee caafimaad cimri dheer waxaa laga yaabaa markaysaa ducadiisuba inay adduunye u badato adduunyo ashyaada dhammaantood waa umuur dunyawiya waa umuur adduunyo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadu u sheegay waa maxay allahumma kfir lii dheh ilaahu i dembi dhaaf waxa addoonka dhibaya dee dembigaa u badan marka waxa weye ghufraanka in ilaahay laga baryo waxa weeye waa arrin markaa aad iyo aad u weyn ya allahuma kfir lii waxaad tidaa ilahu i dembi dhaaf warxamnii ilaahu ii naxariiso wahdinii ilaahu i hanuuni allahuma kfir lii waxay ku saabsan tahay wixii hore iiga dhacay ee dhacdhacyo dembiye ah ilaahu iga dhaaf warxamnii ii naxariiso yacni waxaa soo gelaya yacni waxa markaa hadda in tawfiiqda loo siyaadiyo waxaa kaloo soo gelaya yacni waxaa hore in xasanaad lagu bedelo wahdinii ilaahu i hanuuni hidaayada qofku mar walba waa u baahan yahi cuntada iyo cabbitaanka wuxuu uga baahi badan yaha la yidhi hidaayada laxdo kastaiyo ilbiriqsi kasta hidaayu u baahan yahi saas aawadeed ayaa ducada marka aynu ku ducaysanayno wakhtiga faatixada aynu akhrinayno dee waxaa ku jirta hidaaye in ilaahay laga baryayo ihdina asiraata almustaqiim haddama arta bal mas'ale kasta waxay u baahan tahay hanuun hidaaye u baahan tahay in sida xaqaa ilaahay kugu hanuuniyo ku solansiiyo ku waafajiyo ya warzuqnii ilaahu arzaaq arsaaqda waxaa soo gelaya arsaaqdii xagga jasadada jirka la arsaaqayay iyo tii qalbiga iyo arwaaxda daacada iyo khayrka lagu arsaaqayo oo risqigu wuxuu noqdaa risqi jidhka la arsaaqayo waxa uu jidhka ku intifaacaya xalaasha ah. iyo risqii qalbiyada iyo arwaaxda oo daacadii iyo markaysa markaa khayraadkii iyo iimaankii yani iimaaniyaadkii loo kordhinayo daacadii loo kordhinayo yani daaco lagu arsaaqayo ila in daacadii lagu waafajiya waa risq weeye waa risqi khaas ah. waa risqi marka arwaaxda iyo qalbiyada ku saabsan marka ducadaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u laqimay hadda ma yacni raxmadii waxaa soo gelaysaa in ilaahay u naxariisto dee in masaa'ibka adduunyada iyo dhibaatooyinka iyo markaysa marka waxaan yani balaayooyinka ka dabaalo waa soo gelaysa iyo sharka shaytaanka iyo shayaadiinta insiga iyo jinka sharkooda inuu ka celiyo raxmadda loo naxariisanayo waa markaa soo gelaysa in ashyaada laga dabaalo oo laga celiyo ya laakiin umuuro adduunye oo maxdi ahi kuma jiraan lakiin ashyaada qaarkood waa tadammuni kartaa if iyo aakhiraba waa wuxuu ku intifaacaya wy lakiin dee aakhira u badantay ducada xadiidka kun iyo afar boqol iyo saddex iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo afar iyo soddon wa thawbaana radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam thawbaan oo mowlaa rasuulillaahi ah sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam ida insarafa min salaatihi markuu salaadiisa ka gadoome ka soo baxo istakfara alaaan saddex goor buu ilahay dembi dhaaf weydiisan jiray saddex goor buu istikfaar la iman jiray markuu salaadda ka baxo wa qaala wuxuu odhan jiray dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam allaahumma anta asalaam wa minka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali waalikraam allaahumma ya allaahu allaahow anta markaa salaamka ahaa bimacnaa dhibaato iyo nuqsaan iyo markaa xumaan oo dhan ka nabadgalay baad ahaatay ya salaam baad ahaatay ka nabadgelyada u saaxiibka ah ee marka waxa weeye nuqsaan iyo ceeb iyo wax walba markiisa markaa ka nabadgalay oo ka marka waxa weeye madhan ayaa tahay wa minka salaam xaggaaga ayaa salaamada iyo nabadgelyaduna ay ka ahaatay oo adaa bixiya adaana abuuray nabadgelyada tabaarakta ya daljalaali waalikraam tabaarakta waad barakowdo khayraadkaagaa farabatay khayraadkaaga daa'imka abaa batay ee yaa daljalaali kii weynida u saaxiibka ahaayow waalikraami iyo kii sharfista u saaxiibka ahaayow asmaada ilaahay waxaa ka mida duljalaali waalikraam baa ka mida ya asmaada ilaahay mufrada iyo murakaba mid walba asmaada ilaahay waa leedahay saas aawadeed yaa daljalaali waalikraam in la yidhi waxay caddaynaysaa isim ilaahay inuu yahay aliduu biya da aljalaali walikraam waa tii la soo wariyey lafteeda walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha allah waxaa u sugnaaday magacyo wanaag badan ee fadcuuhu allah barya biha asmaadaa ku barya qiila lilawsaaciyi waxaa lagu yidhi sheikhii awsaaci loodhan jiray waa imaamu ahli shaam a'immadii fiqigu ka mid ahaa iyo a'immadii axaadiista ayuu ka mid ahaa waxaanu ahaan jiray yani markaa oo a'immadii madaahibtoodu inqiraaday ee waxaweeye marka la mid ahaa marka waxaweeye maalik iyo la mid ahaa ayuu marka ka mid ahaa maalik waana isku wakhtina waa ahaayeen isku wakhtina waa ahaayeen marka xadiiskana wuu soo warinayo oo ruwaadda xadiisku ka mid ahaa mm, abu camrin cabduraxmaan ibnu camrin marka imaamu ahli shaam weeye wa huwa axadu ruwaati alxadiis xadiiska cidda soo warisay oo ruwaadda soo warisay waa mid ka midee waxaa lagu yidhi kayfa listikfaaru istikfaarku siduu yahay kayfa listikfaaru laamka hoos dhigan baa lagu dhufanayaa sinka waayo labada hamzaba waa wasli hamsatu waslin weeye istikfaarku siduu yahay bimacnaa siiqada istikfaarka la odhanayaa maxay noqonaysa qaala wuxuu uhi taquulu waxaad odhanaysaa astakfiru allah astakfiru allah allah baan dembi dhaaf weydiisanayaa oo ka dalbayaa inuu ii dembidhaafo saasaad odhanaysaan buui rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadda ka baxo saddex goor buu odhan jiray astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah waxaynu ku naqaannaa adilada sharcigaasaynu ku aragnay daacaadka in marka lala yimaado istikfaarka lagu khatimo ya salaaddii baa laga baxay salaaddii faralka ahayd markii laga baxay oo laga salaamadnaqsaday baa ilaahay yacni markaa uu dembidhaaf weydiisanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisana u sharciyeeyey in wakhtigaa ilaahay la dembidhaaf weydiisto haddamaaragta qiyaamu leylkiiyo waa ku sugan oo habeenkii cibaado u taagnaa ayaa haddana waxa weeye soo dhowaadkii ilaahay dembidhaaf weydiisanayaan si ay macaasi ku soo jeedeen waalmustakfiriina bilasxaar haddamaaragta xajki iyagoo carafo ka yimi oo musdelifo maraaya ayay ilaahay dembidhaaf weydiisanayaan ya uma afiiduu min xaysu afaada annaasu wastakfiru allah nafihiinna waxaa ka soo shubtaan meesha dadku nafahooda ka soo shubayaan bimacnaa carafo waa inaad tagtaan oo ka timaadaan qolada qureysheed carafo may tegi jirin waagii hore ee qabla alislaam waxaanay dooni jireen inay xajiyaan waxay odhan jireen ahlulxaram baanu nahoo annagu xaramka ka bixi mayno carafi way ka baxsantahay xaramka xuduudda xaramka way ka ee xadka xaramka halka ugu baallaysaanu istaagaynaa halkaasaa carafa noo noqonaysa idinku horta carafo qabta ya tiibaa waxaa la amrayaa inay carafo tagaan sida dadka kale kama naas halkaana ay ka yimaadaan oo musdelifo ka soo qabtaan umma afiiduu nafihiinna ka soo shuba min xaysu afaada annaas oo carafo ah wastakfir allah allahna dembidhaaf weydiista ya allahna dembidhaaf weydiista marka aacaadkii waxa weeye in istikfaarka lagu khatimo waa shay jira weeye kaannahu markaa macnuhu u dhacaayo ilaahay ou cibaadadii xaqa adu lahayd kumaanu caabudinoo cibaadadaadii waa ka gaabinno taqsiir baanu la nimi waa ka gaabinnaye yacni taqsiirkayaga iyo ka gaabintayada ilaahu naga dhaaf kaannahu saaleeyihi istikfaarka marka la yimaado saddex goor la yidhaahdo waxaa la odhanaya allaahumma anta asalaam wa asalaamu tabaarakta yaa daljalaali waalikraam dabeedna adkaarihii kale la imanayo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa afar can muhiirati bni shucbata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama kaana ida faraqa min asalaati wasalama qaala laa ilaaha ila allah muhiiratu bnu shucba saxaabiga la yidhaahdaa waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalama kaana uu ahaan jiray idaa faraqa min asalaati markuu salaada faralkaa ka faaruqo wasallama uu salaamo naqsado qaala inuu yidhaahdo ayuu ahaan jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa cala kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay bay uluuhyada xaqi u sugnaatay laa shariika lahu xaalaan wadaaga lahayn ayaa uluuhyada xaqi u sugnaatay lahu lmulku isagoo qura mulkigoo dhami u sugnaaday walahu alxamdu isagoo qura ayuu u sugnaaday xamdigoo dhammi kulligii wa huwa allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu ahaaday mid u awood badan wax kastoo suuragal ah ha doono ama yaanu doonine allah waa u awood badan yahay oo waa awooda allaahumma yaa allaahu allaahow laa maanica lima actayt cid diidayso is hortaagaysaa ma jirto waxaad bixiso liladii actaytahu walaa muctiya cid bixinaysaa ma jirto lima manactahu wixii aad diiddo walaa muctiya cid bixinaysaa ma jirto lima manacta ay liladii manactahu kii aad diiddana cid bixinaysaa ma jirto walaa yanfacu daljaddi minka aljadd walaa yanfacu anfici maayo daljaddi kii haninimada u saaxiibka ama dheefta u saaxiibka ahaa minka xaggaaga aljaddu yacni haninimadiisaasu aniga yahay hodanka yahay waxay ka anfacaysaa ma jirto waxba ka tarimayso mayso aljaddi waxaa loo jeedaa alghina waa haninimadii baa laga tilmaamay waayo ka hanigaa ilaahay baa hani ka dhigay haddaanu markaa hani ka dhigi lahaynna hani ma noqdeen haninimadiisaasna waa mid nisbi ah ya dhammaan addoommadoo dhamm ilaahay bay fuqara u yihiin antum alfuqaraa'u ila allaahi yacni markaa dhammaantiin waxaad tihiin fuqaraa tihiin ilaahay u baahan allaho qura markaysa markaa cid walba ka maarmo hani ka ah muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa marka salaada laga baxo adkaartan in la yidhaahdo oo tawxiidkaas yani markaa lagu dhawaaqo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu diljaddi minka aljad laakiin waxaa ka horaynaya istikfaarka iyo markaa salaamta ayaa markaa ka horeynaya marka taa la yidhaahdo dabadeed ayaa markaa la odhanaya xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa can cabdilaahi bni zubayr radia allahu tacala canhuma annahu kaana yaquulu dubura kuli salaati xiina yusalim cabdulaahi bni zubayr eh, radia allaahu tacaala canhuma ilaahay raalliha ka noqdo isagiiyo aabbihiiba raalliha ka noqdee annahu kaana yaquulu wuxuu ahaan jiray markaysagaa mid yidhaahda dubura kulli salaatin salaad kasta dabadeeda wuxuu odhan jiray cabdullahi bnu zubayr xiina yusallimu goortuu salaamad noqsado wuxuu odhan jiray salaad kasta dabadeeda goortuu salaamad noqsado wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allah waxdahu shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir marka anahu waxay u noqonaysaa cabdullahi bnu zubayr kaana yaquulu ay huwa cabdullahi bnu zubayr wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane xaaluu allah keli yahay waa waaxidnimadu waxay u sugnaatay inuu markaa yahay ilaah waaxida oo xaq ah waxdahu xaaluu keligii yahay munfaridan laa shariika lahu xaalu aan wadaaga lahayn laa mushaarika lahu faciil bimacnaa mufaacil oo wuxuu la gaarka yahay cid la wadaagtaa aynay jirin waa xaalo waa laba xaalo allaahoo qura ayaa mulkigu u sugnaaday walahu alxamdu isagoo allaahoo qura ayaa mahadnaqo dhanna u sugnaatay wahuwa calaa kulli shayin qadiir allah wuxuu ahaaday wax walba ka u awoodda badan buu ahaaday awoodaaya waa shay kastoo suuragal ah oo mumkin ah lidaatihi ayuu allah qadiir ku yahay laa xawla walaa quwata ila billaah ay laa xawla lana wax xeeladiiyo tabi nooma sugnaan walaa quwata ay walaa quwata lana wax xoogina nooma sugnaan waanu dhaqdhaqaaq ku awoodi karo dhaqaaq ama xasilooni ilaa billaahi xaalaanu nahay mooyaane kaalmada ilaahay qaar ku dheehan waxaanu karnaa uun xaraka ama dhaqaaq ama xasilooni ama taaca ama khayr ama xumaan yacni inaanu markaa ama ka baxsanno ama la nimaadno ya yacni waxa weeye wakhti ilaahayna kaalmeey kaalmada ilaahay markan ku dheehan unbaanu la iman karaa laa ilaaha ila allah mid la caabuda xaq maaha allah mooyaane allah in la caabudaase waa xaq ciddii kale in la caabudaa waa baatil walaa nacbudu ilaa iyaah caabudi mayno allah mooyaane cid kale lahu nicmatu allahoo qura ayaa nicmadu u sugnaatay taqdiimka lahu la hormariyey baa laga qaadanaya xasriga taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu walahu lfadlu allahoo qura ayaa nicmaynta iyo galladuna u sugnaatay isagaa nicmeeya walahu hanaa'u alxasan allaho qura ayuu u sugnaaday ammaanta wanaagsani laa ilaaha ila allah mid la caabuda xaq ma aha allah mooyaane allah in la caabudaase waa xaq alistinaau bacda anafyi ihbaatun uluuhiyada xaqa in allah loo sugaayo waa laga qaadanaya labadubana sida saxiixa waa manduuq in uluuhyada xaqaa loo diidaayo cidda allah ka soo hadhay mafhuum maahe waa manduuq in allah loo sugayo uluuhiyada xaqa ana manduuq weeye mafhuum ma aha culamada qaar ba waxay qabaan taasi waxay noqonaysaa mafhuum bay noqonaysaa bay yidhahdeen ila allahu in uluuhiyada xaqa allah loo sugaya waa min qabiili lmafhuum la min qabiili lmantuuq ya laakiin waxa weye sida saxiixa waa inay mantuuq tahay mid lagu dhawaaqay tahy mantuuqaana ka xoog badan mafhuumka almantuuqu aqwa min almafhuum mantuuqa xoog badan waayo qaacidadu waxay tahay alistisnaau min annafyi ihbaat shay la diiday waxa laga soo reebaa wuxuu noqonayaa muhbat wax la sugay buu noqonaya wax la sugay ayuu noqonaya ama qowlka markaysaga ay mashaayikhda qaarkood yidhaahdaan sida xanafiyada loo tiiriyo inay yidhaahdeen waxa weeye alistisnaau bacda nafyi ihbaat maahe waxaa laga saaran xukunka horaa laga saaree xukum la-aan baa loo saaray waa min xaysu aliطlaaq bay qaacid ahaan masalada u yidhaahdeen laakiin waxay leeyihiin yani waxawaa ay noqonaysaa waxaa istinaaga ka dambeeya kaannahu in xukunkiisa laga aamusay waa ka qaacid ahaan masalada maaha kelmadda tawxiidka khusuuskeeda inay ka yidhaahdeen waa qaacido guud oo masalada yani marka ay ka qabaan oo baabka iqraaraadka iyo ashyaa markaa mutacadidii markaysaga oo fiqhiga ay soo gelis ay soo gelayso marka ishkaalka lagu soo arooriyey waxay tahay haddaad tidhaahdeen al min annafyi ihbaat odhan mayno weeye ee maskuutu canhu bay ka dhigan tahay waxaa ka dhalanaysa wax baatila ka imanaya hadalkiinni oo maxay ah kelimatu tawxiid inayna tawxiid faa'iidaynayn baa ka imanaysa laasimka noocaasaa ka imanaya taasina waa arrin khatar ah arrin fiican ma ya oo masalan marka la yidhaahdo yacni waxa weeye maa saafara alqawmu ilaa zaydan yacni qowmkii may safrin ilaa zaydan ama marka la yidhahdo saafara alqawmu ilaa zaydan qowmkii waa safreen zayd maahe zayd isaguma waxaa la tilmaamayaa ma safrin mise waxaa la tilmaamaya waa laga aamuso way dhici kartaa inuu safriy inaanu safrin labada mid walba saafara alqawmu ilaa zaydan baa layidhi ya waxay markaa leeyihiin maya waxay noqonaysaa maskuutu canhu bay noqonaysaa xaalka zayd waa laga aamuso salban wa iijaaban waxba lagaama sheegin waa laga aamuso dee uluuhyada xaqa in allah loo sugayna in laga aamusaa ka imanaysa bay yidhaahdeen qaacidadiinnay ka dhalanaysaa aad bay ka imanaysa marka kelimatu tawxiid inay tawxiid noqon baa ka dhalanaysa qaacidadiinna masala markuu yidhaahdo dayn aan kun ahayn iguma laha kunka miyuu qiray mise ma qirin cinda alxanafiya waxay leeyihiin wixii ka sarreeyuu nafiyeye kunkana wuu ka aamusay isaga hadda waxba kaaga sheegi maayo laakiin waxaan kuu qadcinayaa kuu goynayaa kun waxaan ahayn inaanu igu lahayn kunka inuu igu leeyahay inaan igu lahaynna hadda waxba kaama odhan madhab alxanafiya waa saas ya jumhuurku waxay leeyihin may kunku waa qiraal ha wuu qiray sow ilaa alfan ma odhan ya waxa weeye kunku wuxuu noqonayaa iqraar buu noqonaya u qiray waa qaacidada markaysa markaa ay sheegeen calaa kulli xaal markii masalada tawxiidka lagu soo arooriyey waxay yidhaahdeen maye masalada tawxiidka kelimatu tawxiid inay tawxiid tahay adilo kale ayaa ku tusinaysa jumhuurka kagama hadhine waxay yidhaahdeen taas lafteeda waxaa ka imanaysa daatada inay tawxiid u ahayn ee ashyaa kale kulladhnaantay ku ladhantay iyo adilo khaarijiya tawxiidka faa'iidayse kelimatu tawxiidba tawxiid ma faa'iideyn ba ka imanaysa dee taasna waa baatil haddaan kelimatu tawxiid tawxiid faa'ideyn muxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kelmadda dadka ugu yeedhaayo ee u lahaa quuluu laa ilaha illaa tuflixu markaa sida saxdii waa sida jumhuurku qabaan alistinaau min alnafyi ihbaatun walistisnaau min alihbaati nafyun waxa la diiday waxa laga soo reebay wuxuu noqonayaa muhbat wax la sugay uluuhiyadii xaqa ahayd waxa loo diiday aalihada kale cidda allah ka soo hadhoo dhan baa loo diiday marka ila allahu in allah loo sugay oo leeyahay uluuhiyada xaqa allah bay u sugantaho isagaa ilaah xaqa ah oo xaq lagu caabuday macnaha caynkaasay faa'iidaynaysaa kelimatu tawxiidna binafsiha bay tawxiid u tahay oo ay kaafi tahay ashyaa kale inay marka taageeraan oo ashyaadaa kale uu ku gaadho tawxiid ku noqdo ya yani uma baahnee iskeed bay marka tawxiid u tahay kaafi ah oo dhammaystiran mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun waxaan sidaa qiraynaa odhanaynaa mukhlisiina xaalaan u saaf yeelayno lahu ilaahay addiina cibaadada walow kariha alkaafiruun gaaladu haba karaahiyaystaanbe yani marka allah cibaadada waa u saaf yeelayna yacni xaal walba cibaadadan allah u saaf yeelayna xaalay karaahiyaysanayaan iyo xaalaynay qaala ibnu zubayr ibnu zubayr wuxuu yidhi wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yuhallilu bihinna dubura kulli salaatin maktuuba markan hore waxaa laynoo sheegay isagu inuu odhan jiray cabdullahi ibnu zubayr kadib buu nebiga sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu sidaa odhan jiray markaa nebigu kaga dayanayey qaala ibnu zubayr ibnu zubayr wuxuu yidhi wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yuhallilu bihinna mid ku tahliilsadaa oo marka waxa laa ilaaha illa allahu yidhaahda dubura kulli salaatin maktuuba salaad kastoo farala dabadeed rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa salaadaha faralka dabadooda in tawxiidka lagu dhawaaqo oo la yidhaahdo ayaa markaa laga qaadanaya xadiiskanna ku tusinaya xadiiska dabcdaha qaarkoodna ah wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana fuqara'a almuhaajiriin abu hurayra wuxuu sheegay in fuqaradii muhaajiriinta ahaa atow rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam inay u yimaadeen rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam faqaaluu ay yidhaahdeen dahaba ahlu duhuuri bidarajaati alcula dahaba waa tageen ahlu ahluduhuuri dadkii xoolaha badan u saaxiibka ahaa la tegey bidarajaati alcula derajooyinkii korreeyey waannaciimi almuqiim iyo naciimkii daa'imka ahaa waxaa la tegay dadkii xoolaha markaa badnaa ee xoolaha lahaa muhaajiriintu waa dadkii soo hijrooday oo madiine u soo hijrooday liajli illaahi wa rasuulih ayaa muhaajiriin la yidhaahdaa marka xoolahoodii de waa ka soo barakaceen oo waa ka yimaadeen haddayba xataa aqniye ahaan jireen markay beledkoodii joogeen dee xoolo lamay soo hijroon maalkoodii waa ka yimaadeen marka sidaas aawadeed muhaajiriintu de waxay u badnaayeen fuqaraa qaar xoolo ku yeeshay waa jiraanoo dee il baayac mushtar iyo wax lahaa oo aqoon u lahaa markaysaga markaas sida yacni loo tijaaraysto oo markiiba markaa suuqay tus intay yidhaahdeen suuqii intay arkeen dabeedna markiiba halkii markaa xoolo ku kasbaday yacni saas waa jireen marka fuqaradii muhaajiriinta ahayd baa rasuulka u yimid sala allahu caleyhi wasalam waxay ku yidhaahdeen dadkii xoolaha lahaa waxay la tageen darajooyinkii korreeyey la tageen ee jannada wanaciimi almuqiim iyo naciimkii daa'imka ahaa bay la tageen oo say ula tageen yusalluuna kamaa nusalli way tukanayaan sidaan u tukanayno si la miday u tukanayaan salaad salaadayada la mida bay la imanayaanoo tukanayaan wayasuumuuna kamaa nasuum way soomayaan sidaan u soomaynoo kale soon soonkayaga la mida bay la imanayaanoo waa nala wadaagaan salaaddiiyo soomkaba walahum fadlun waxa u sugnaaday gallad yacni dheeraada ayaa u sugnaaday oo min amwaalin xoolo ah yaxujuuna wayactamiruuna wayujaahiduuna wayatasadaquun oo kaannahu in la yidhi xoolaha maxay ku samaynayaan imminkaase waxay yidhahdeen yaxujuuna way xajinayaan oo xajku wuxuu u baahan yahi maal wayactamiruuna waa cimraysanayaan wayujaahiduuna waa jihaadayaan wayatasaddaquuna waa sadaqadaysanayaan xoolahoodiiba acmaal khayraada oo annagu aanaan samayn karaynin bay iyagu kula imanayaan marka inay ka xaasidayaan maahoo ay leeyihiin waxaweye say nooga korreeyeen ama wax la mida ama iyaga xaasidayaan maaha ee waxay doonayaan bal waxay darajaadkooda ku gaadhaan bay rabaan bal in loo sheego fa qaala wuxuu ihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam ala ucallimukum ma idin baraa shay-an tudrikuuna bihi man sabaqakum shay aa ku haleelaysaan oo ku gaadhaysaan cidda idinka horraysa oo idinka hormartay aad ku gaadhaysaan oo ku soo haleelaysaan wa tasbiquuna bihi man bacdakum aad kaga dheeraynaysaanna bihi isaga sababtiisa man bacdakum cidda idinka dambaysa oo dadka idinka dambeeya darajo ahaanna ayn idinku soo gaadhayn walaa yakuunu axadun afdala minkum ila man sanaca mila ma sanactum walaa yakuunu axadun aanu ahaanayn qofnaba afdala minkum mid idinka fadli badan aanu noqonayn ilaa man sanaca mid sameeyey mooyaane mila maa sanactum ay mila aladii sanactumuuh kaa samayseen wax la mida cid samaysay mooyaane cid kale aynay markaa eh, idinka fadli badnayn sida mutabaadirka waxay noqonaysaa sida soo degdegaysaa eh, aanu noqonayn eh, cidnaba mid idinka fadli badan mooyaane cid samaysa waxaad samayseen wax ka badan laakiin siiqada waxaa uu xadiisku u dhigan yahay ilaa man sanaca mila ma sanactum marka qoladaasina waxay noqonayaan haddaynay wax kale uga fadli badan waxay noqonayaan qaar iyagu la derajo a ah bay noqonayaan hadday intay sameeyeen oo kale sameeyaan laakiin bacdu ahlicilmi waxay qabaan ka la soo reebay wuxuu noqonayaa mafhuum buu markaa noqonaya mafhuum buu noqonaya haddii waxa weeye shay manfi wax laga soo reebo bacdu ahlicilmi waxay qabaan waa mafhuum waa manduuqii oo mafhuum xoogaa waa isku dhowdahay laakiin manduuqa dee aqwa ahaa qaaluu balaa yaa rasuula allah qaaluu waxay yidhaahdeen balaa haa yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahay uu noo sheeg waxa waxaanu cidda naga hormartay ee aanu ku haleelayno ku gaadhayno cid naga dambaysana inayna soo gaadhayn mooyaane camalka iyagoo kale inay la yimaadaan qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam tusabbixuuna wataxmaduuna watukabbiruuna khalfa kulli salaatin alaaan waalaaiin tusabbixuuna waa tasbiixsanaysaan wataxmaduuna waa mahadnaqaysaan wa tukabbiruuna waa takbiiranaysaan oo allaahu akbar baa odhanaysaan khalfa kulli salaatin salaad kasta dabadeeda alaaan waalaaiin saddex iyo soddon goor ayaa tasbiixsanaysaan oo xamdi naqaysaan oo allah markaa weynaynaysaan oo takbiiranaysaan yacni antii baa la xadfay saas aawadeed baa markaysaga nuunka loo daayey ay an tusabbixuu wa taxmaduu wa tukabiruu khalfa kulli salaatin alaaan wa alaaiin alaaan waxaa ku tanaasucaya saddexdan ficil tusabbixuuna wa taxmaduuna marka lena waa ku tanaasucayaan waxaa loo jeedaa bimacnaa saddexda ficilba waa ka dhaxaysaa alaaan wa oo waxaad tasbiixsanaysaan oo aa mahadnaqaysaan oo allah weynaynaysaan saddex iyo soddon goor min saddex iyo soddon goor marka saddex iyo soddonka goor mid walba waa ku dhacaysa saddexda ficil baa ku tanaasucaya isku haysta qaala abu saalixin abu saalix wuxuu yidhi alraawi can abi hurayra raawiga markaysaga ka warinaya abu hurayre weeyaan lama su'ila markii la weydiiyey can kayfiyati dikrihinna dikrigooda qaabka loola imanaayo tasbiixda iyo taxmiidda takbiirta qaala wuxuu ihi yaquulu wuxuu odhanayaa subxaana allahi walxamdu lilaahi wallahu akbar yani ayuu odhanaya xataa yakuuna minhunna kullihinna alaaan wa ilaa uu ka ahaanayo minhunna yani tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta kelimaadka ilaa uu ka ahaanayo kullihinna dhammaantood uu ka ahaanayo mid walba alaaan wa ilaa ay ka noqonayaan mid walba saddex iyo soddon kullihinna wuxuu u yidhi waxaa la moodi karaa in waxaweeye majmuucooda saddex iyo laga dhigaayo oo koob iyo toban tasbiixood iyo koob iyo toban taxmiidood iyo koob iyo toban takbiirood markaa si aan taa loogu qaadan ayuu kullihinna yidhi maaha jamiicooda mid walba laga yeelayaa si aan loo moodin markaa yacni taa loo moodin ee loo garto in mid walba saddex iyo soddon goor laga odhanayo ee isku duuduubkooda isku saddex iyo soddon goor keliya in la odhanayo aan loo qaadan ayuu kullihinna markaysa marka ku dara xataa yakuuna minhuna kullihinna kulli way hoos dhigantao damiirka maxalu jaryaale minhunna ku jira ayaa marka waxa weeye lagu tawkiidinaya lagu sii adkaynaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay zaada muslimun muslim wuxuu siyaadiyey fii riwaayati haddii culammada muxadisiintu ay yidhaahdaan zaada fulaan intay xadiis soo sheegaan hebel baa kordhiyey waxa kordhintaasi ay noqonaysaa cala nasaqi xadiisku siduu ahaa oo hadduu xadiis marfuuca ahaa macnuhu wuxuu yahay xadiiska marfuuca ah iyadoo ku jirta oo ay ka mid tahay ayuu soo weriyey sidaasuu soo weriyey marka ma aha waxaweye muslim inuu isagu iskaga daray oo sharax ahaan iyo wax la mida ugu daraye waxa weeye waxaa loo jeedaa riwaayada uu soo weriyey baa qadarkan xadiiska marfuuca ay ku jirtay oo ay ka mid ahay meel kastay kugu timaadaba zaada fulan haddii la yidhaahdo muraadka looga jeeda waa sidaas asalka xadiiskay ka mid ahayd baa laga tilmaamaya oo wuxuu soo wariyey naqli ahaan iyo riwaayo ahaan iyadoo asalka xadiiska ka mida ah oo nasaqeedii ku socoto wa zaada muslimun fii riwaayatihi muslim wuxuu kordhiyey oo ziyaadiyey riwaayadiisa iyo werintiisa ku siyaadiyey oo la soo wariyey farajaca fuqaraa'u muhaajiriin waxaa noqday fuqaradii muhaajiriintaas soo noqday ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay bay ku soo laabteen oo ku soo noqdeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen samica ikhwaanuna way maqleen walaaladayo ahlulamwaali xoolaha u saaxiibka ahaa bima facalnaa ay biladii facalnaahu kaanu samaynay waa maqleen oo tasbiixihii iyo taxmiidihii iyo takbiirihiina way maqleen fa facaluu waxay sameeyeen mislahu mid la mida ayay sameeyeen faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa dalika kaasi fadlullaahi waa galladii ilaahay iyo nicmayntii ilaahay yu'tiihi xaalu allah siinayo man yashaau kuu doono inuu siiyo uu siinaayo adduhuuru jamcu dasrin duhuur waa jamcu dasrin dasrin ayaa mufradku ahaa duhuur baa lagu jamciyey bifatxi daali daalka kordhigiisuu yahay dasrigaasi wa iskaani saa'i iyo sa'da reebitaankeeda sa'daasoo almuhallasati tii saddexda dhibcood lahayd ahaatay oo dabdun bilxuruufi si aan wax khata igu dhicin wa huwa almaalu lkasiir xoolaha badan baa la yidhahdaa asal ahaan waxa weeye huga yani dharka la huwado oo xagga sare laga huwado ayaa la yidhaahdaa oo dihaar iyo shicaar dihaarna waxaa la yidhahdaa dharkan xagga sare layska saaro ee koreeya shicaarna dharka hooseeye jidhka xigaa la yidhaahdaa yaa ayuha almudathir almutadasir waa kii isdadayey marka waxa weeye hadda waxaa looga jeedaa maalka ayaa laga tilmaamaya oo maalku qofka u saaxiibkaa deho oo kale uga dhigan yahy saasoo kale uga dhigan yahy xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadliga dikrigu leeyahay buu tilmaamayaa waxaa laga qaadanayaa salaadaha faralkaa marka laga baxo in tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir lala yimaado oo saddex iyo soddon goor mid walba laga yidhaahdo subxaana allah iyo alxamdu lilaah iyo allahu akbar yacni saddex iyo soddon goor mid walba in laga yidhaahdo marka fadli weyne inuu ku sugan yahayoo asxaabu lamwaal waxay markaas sameeyaan in adkaaraha lagu gaari karo ayaa laga qaadanaya ciddii dikriga farabadisa inay fadli badan ka helayso ayaa laga qaadanayo khaas ahaanna dikrigii muqayadkaa buu xadiidkani sheegayaayo salaada marka laga baxo ayaa lala imanaya adkaartan lala imanayo sidan iyo siyaalo kaleba inay soo arooreenna waa inagii hore u sheegnay waxaana fiican min saddexiyo soddonka goor marka la yidhaahdo in lagu khatimo sida xadiis kale ku soo aroortay laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir saas yadaa in lagu khatimo ayaa afdal ah waxaa kaloo laga qaadanayaa in markaa tanaafus la sameeyo taacaadka iyo khayrka lagu tartamo laakiin aan la oo wax markaa lagu gaadho asxaabu darajaat iyo asxaabu lfadli wax lagu gaadho in la raadiyo iyadoo iyaga aan laga xaasidaynin taas in la doono la raadiyo wax fadiiladood oo kale lagu helana oo lagu dadaalana waxaa fadligooda lagu gaadhaayo amaba lagaga fadli badanayo inay fiican tahay xasadkiina aynay soo gelayn waayo xasadku waxa weeye waa tamanii zawaali nicmati alkhayr nicmo cid kale haysato in la jeclaysto inay nicmadaasi ka tagto ka suusho ayaa xasad la yidhaahdaa laakiin haddii nicmadiisa aan looga ba'ayn oo inay ka suusho ka tagto aan markaa la tamaniyaynoo la jeclayn ee nicmadiisa ilaahay u daayo u baaqi yeelo la jecel yahay laakiin la doonaayo markaysaga mila ficlihi ama mila fadlihi in la gaadho markaysaga la doonaayo iyadu xaasidnimadii noqon mayso waana shay wanaagsanoo maxmuud ah saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma odhan yacni markaa maxaa yani nimankan u hawaysanaysaan maxaa sidan u leeyihiin idinkun camal fala yacni waxa weeye nimankaa soo qaadinaya wax la mida lama odhan waayo falyatanaafas ilmutanaafisuun in la tartamo oo la beratamo ayaa sharcan markaysa markaa laynoo sheegay tartanka khayrka loo tartamaayo darajaadka loo tartamayo shay fiican weeye shay fiican weeyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda xoolaha lihi hadday xoolihii yacni taacadiiyo khayrka ku isticmaasho khayraadka kale iyo taacaadka kalena ay ku dadaalaan fadli weyn inay yeelanayaan ayaa markaa laga qaadanaya oo dadka marka waxaweye fuqarada ahi khayraadkay samaynayaanoo kale hadday la yimaadaan xoolaha ilaahay siiyeyna khayraadka u sakhiraan oo khayrkii markaysaa markaa aad iyo aad ugu kasbadaan yacnii camalkii kale ay la imanayeen walaaladood markay waxaweeye kula sinnaadaan waxay dheeraad kaga yeelanayaan haddii markaysaga xoolihii ay khayraadka ku isticmaalaan taasay markaysaga dheeraad ku yeelanayaan waxaa kaloo xadiisku marka uu ku tusinayaa sida saxaabada nebigu sala allahu aleyhi wasalam khayraadka ugu kala dheeraynayeen markay asxaabu lamwaal ay maqleen fuqaradii markaa muhaajiriinta ahayd adkaaraha loo laqimo loogu sheegay fadli inuu ku sugan yahay inagu fadiiladaa waa haysanaayo wax u dhigmaynu haysannaa may odhane iyadiina waa la yimaadeen oo adkaarihiina markaysaga waa la yimaadeen markii ay la yimaadeen mar labaad bay marka saxaabadii ku soo noqdeen muhaajiriinta ahaa ee fuqarada ahaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyagoo doonaya waxay marka darajo ay ku kasbadaan nimanka ay kula sinmaan markaasay yidhahdeen samica ikhwaanuna ahlulamwaali bima facalna fafacaluu milahu maxay doonayaan waxay doonayaan bal wax darajaadkooda iyaguna ay ku gaari karaan in loo sheego oo ay marka waxa la gaar yihiin taasaa nebigu ugu jawaabay dalika fadluullahi yu'tiihi man yashaa waa fadligii ilaahay oo cidduu doono ilaahay siiyaa cidduu doono ayuu marka ilaahay siiyaa saasuu nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam waxaa si laogsoon yahay adilo kale sida laga qaadanayo tamaniga cidi ay tamanido ee xoolaha cidi haysato ee khayrka u isticmaashay ee khayrka u sakhirtay in ilaahay xoolahaasoo kale siin lahaa oo sidaa khayrka ugu adeegsado kale isaguna khayrka ugu adeegsan lahaa oo uu khayrka ugu sakhiri lahaa hadduu sidaasoo kale tamaniyo inuu ajarka kala sinmayo axaadiis kale ayaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye waxa uu niyeeyee tamaniyayo ee wanaagsan ayuu isaguna yeelanayaa taasina waa jirtaa jirtaayoo munaasabo kale kaluu markaysaga taas nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam siiqada loo odhanaayo adkaartan ma waxaa loo odhanayaa mid walba gaarkeeda ilaa saddex iyo soddon goor laga dhammaystiraayo subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah mise waa la ysku darayaa oo saddexda hal mar inta la wada yidhaahdaa lagu celcelinayaa ahlucilmiga midbay yidhaahdaan raawigan hadda markaysaga yani soo wariyey xadiiska wuxuu tilmaamayaa in majmuuca laysku daro ayaa markaa tilmaamaya laakiin saxaabada qaarkood waxaa laga soo wariyey mid walba gaar inay u odhan jireen mid walba gaar u odhan jireen oo subxaan allahna gaar ugu tirin jireen saddex soddonka ilaa ay dhammeeyaan dabeed alxamdu ay bilaabi jireen ilaa saddex soddonka ay dhammeeyaan allahu akbar saasi leh marka waxa weeye labada dariiqaba inay jireen baa lagu xambaaraya oo inuu subxaana allahi walxamdu lilaahi wallahu akbar saddexda inta la israaciyo in saddex iyo soddon goor laga tiriyo iyo in mid mid loo tiriyo iyo in mid mid loo tiriyo daahirka marka la sheegana tusabbixuuna wa taxmaduuna wa tukabbiruun way aqbali kartaa labadaba waa u fasirmi kartaa waa u fasirmi kartaa calaa kulli xaal in marka mid ahaan ay si fadli badan tahay wax daliila kolley uma hayno siiqada tii loola yimaadaba Eh, waxay noqonaysaa qariib in sha allah alkhabu sahlun xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa waxaa imaam muslim ka soo wariyey abu hurayre can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam isaguna rasuulka ka warinaya calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man sabbaxa allaha fii dubri kulli salaatin alaaan waalaaiin ku kastoo tasbiixsada fii duburi kulli salaatin salaad kasta dabadeeda alaaan waalaaiin saddexiyo soddon goor waxamid allaha allah mahadiye alaaan waalaaiin saddexiyo soddon goor wa kabara allaha allah markaa waxaweyaan weyneeya oo allahu akbar yidhaahda alaaan waalaaiin saddexiyo soddon goor daahirka riwaayadanoo kale waxaa u dhowaansha badan in mid walba gaarkeeda loo odhanaayo riwaayada kalena waxaa u yara dhow daahirkeeda in marka waxaweye la kulminayo wa qaala yidhaahda tamaama almi'ati boqolka dhammaystirkeedana yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah mid la caabudo xaq lagu caabudaa mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane allah baa xaq lagu caabudaa kayrkii haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday waxaa allah ilaahiyada xaqii u sugnaatay waxdahu xaaluu keligii ahaaday laa shariika lahu ay laa mushaarika lahu wax la wadaagaa xaalaanu jirin man cid wax wadaagtaa xaalayna jirin lahu lmulku allahoo qura ayuu u sugnaaday mulkigu mulki oo dhan walahu alxamdu allahoo quru u sugnaaday xamdina qur isagaa la mahadiya wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba allah wuxuu u yahay mid u awood badan gufirat khataayaahu wain kaanat mila zabadi albaxr gufirat khataayaahu waa la dhaafaa dembiyadiisa wain kaanat haba ahaato mila zabadi lbaxri yacni badda markaa xumbadeeda mid la a ah haba ahaato dembiyadaas intay fara ka qabaane waa loo dhaafayaa dembiyadiis rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanaya xasanaadka in dembiyada lagu dhaafaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga adkaarta laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya dikrigan muqayadka ah ee salaadaha dabadooda la odhanayaa inuu fadli badan yahaa laga qaadanaya oo xasanaadka laga helayo mooyaane dembiyana lagu daadinaayo dembiyadana lagu daadinayo salaada dabadeeda la odhanayaana waxa weeye waa salaadaha faralka ah yacni waxa weeye in markaa salaad oo dhan la yidhaahdo oo sunnayaashii la soo geliyo sunnada kuma sugna ee wakhtiga ay soo aroortay adkaarahani in la yidhaahdaa ay muqayadka ku tahay waa salaadaha faralkaa dabadood markaysagaa weeye salaadaha faralkaa dabadood weeye sida riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan waayahay xadiiskan soo socdaaba dee ka midoo xadiiskan kacbu bnu cujra